ninka la idhaha dimaam ibnu aclaba calaa rasuulilaahi rasuulka ilaahay markay u yimaadeen sala allahu calayh wasalam fii qowmihi tolkiis xaal uu ku dhex sugan yahay dimaam ibnu haclaba dimaam ninka la idhaahdaa wuxuu ku dhex sugnaa tolkiis fii qowmihi tolkiis xaaluu ku dhex sugnaa bani sacad ibni bakar qabiilada la idhaha reer bani sacad ibni bakar ku yidhi lirasuulilaahi sala allahu calayh fii maa hadalkii qaala uu ku yidhi low nabiga hadal dheer uu ku yidhi laakiin hadalkaas waxaa ka mid ah hadalka soo socda fii maa hadalkii dhexdiisa wuxuu ku yidhi qaala dimaam uu ku yidhi low nabiga man rafaca yaa kor u qaaday haadihi samaa samadan yaa kor u qaaday uu yidhi nabigu weyddiiyey qaala nabigu wuxuu yidhi allaahu allah kor u qaaday qaala dimaama wuxuu yidhi waman nasaba yaa taagay haadihi aljibaal buurahan dhaadheer yaa taagay nabigu weyddiina buurahan dhaadheer yaa taagay qaala nabigu wuxuu yidhi allaahu allaa taagay qaala dimaama wuxuu yidhi waman sadaxa yaa goglay haadihi alarda dhulkan dhulkan yaa goglay qaala nabiga wuxuu yidhi allaahu allaa goglay qaala dimaama wuxuu yidhi fabiladii allihiyaan kugu dhaariyey rafaca kor u qaaday haadihi samaa samadan wa nasaba taagay haadihi ljibaala buurahan wa sadaxa goglay oo fidiyey haadihi اlarda dhulkan allaahu arsalaka ila annaasi kullihim ma allah dadka kuu soo diray dhammaan ilaaha waxaan kugu dhaariyey cirka kor u qaaday oo dhulka gogloo buuraha taagay ma allahaasaa ku yidhi dadkoo dhan waa inay adiga ku raacaan ah, allaas miyaa ku soo diray oo weliba dadkoo dhanna kuu soo diray ilahaasaan kugu dhaariye uu yidhi allihii aan kugu dhaariyey rafaca kor u qaaday haadihi samaa wa nasaba taagay haadihi ljibaala buurahan wa sadaxa fidiyey oo goglay haadihi larda dhulkan allaahumma allah arsalaka kuu soo diray ilaa naasi dadka kullihim dhammaantood qaala nabiga wuxuu yidhi allahuma nacam haa allah ii soo diray dadkoo dhan haddaad intaas ugu dhaariday uma sa'ala wuu weyddiiyey dimaam hu nabiga cani salaati markaasuu yidhi iiga warran marka waxa alla nagu waajib yeelay maxaa alla nagu waajib yeelay ii sharax markaasaa nabigu u sharax uma sa'ala dimaam waa weyddiiyey hu nabiga cani salaati salaadda sakada waalxaji xajka wa siyaami waa afartii ka dhimaneed arkaanulislaamka ilaa ruknigii koowaad midka koowaadu weydiyu ahaa inuu allaah soo diray nabigana la soo diray waa i iyo allah waa shahaadataynkii midda hore afartanna waa afartii arkaanta islaamka ka dhimaneed tanuu haddana weydiiyey wayuxallifu waa dhaarinaa wayuxallifu waa dhaarinaa dimaam cinda kulli waaxidatin mid kasta agteed haadiilyamiina dhaartaan afarta arkaanta mid walba dhaartaanoo kaleu nabiga dhaarina wuxuu leeyahay ilaaha cirka kor u qaaday buuraha taagay dhulka koglay allahaasaan kugu dhaariyey ee masagaa shanta salaadooddu soo waajibiyey markaasaa nabigu leeyaha haa allahuma nacam markaasuu leeyahay ilaahaasaan kugu dhaariyeeye masagaase ka yidhi hala baxsho mid walba waa ku dhaarina nabiguna mid walba waa ugu dhaarana wayuxallifu waa dhaarina dimaam wuu dhaarinaa nabiga cinda kulli waaxidatin mid kasta agteeda haadihi اlyamiina dhaartaanoo kalu dhaarina wayaxlifu lahu dimaam waa u dhaaranaa rasuululahi rasuulka alleh sal اllahu calيه wasalam rasuulkuna waa u dhaaranaa wayaxlifu midda hore wayuxallifu wey oo laamtu waa shidanta tan ya-duna waa godanta wayuxallifu laakiin midda dambe yaxlifu wey oo yaadu waa kor dhiganta xaaduna waaba reebanta ah, laamtuna waa hoos dhiganta wayaxlifu waa u dhaaranaa lahu dimaam rasuululaahi sal اllahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi dimaam lahu nabiga wuxuu ku yidhi sadaqta allayle rumaad sheegtay aniga wejigaagaan u jeedaa rumaad sheegi fiiriya saas u fiirinaa markaasuu fahma inuu run sheega bis ah, iskuma eka weji beenlow iyo weji runlow ma isku eka markaasuu dhaartay dimaam wuxuu yidhi waladii allihii aan ku dhaartay bacaaka ku soo diray bilxaqi xaqnimo xaalaad ku dheehan tahay laa asiidu ka siyaadin maa calaa daalika waajibaadkaas waajibaadkaas alla waajibiyey keligoodaan samayna sunna ku darima keligoodaan samayna xataa wax sunnaa ku darima walaa anqusu mana nuqsaaminayo wax waajiba ka tegi ma saasuu ku dhaartay faktafaa waa ku kaaftoomay haada rajulu ninkaasu bimujaradi haadaa intaas oo kaliya hadalkii nabiga wejigiisii uu yaqiin ku gaaray in ilaahay soo diray markuu fiidhi intaasuu ku kaaftoomay faktafaa waa ku kaaftoomay haada rajulu ninkaasu bimujaradi haadaa intaasoo kaliya walxaal ayuu ku kaaftoomay qad ayqana uu yaqiiniyey bisidqi nabiga runtiisa nabiga inuu run sheegay waa yaqiinsaday waa hubsaday walxaal ayuu ku kaaftoomay qad ayqana uu yaqiiniyey bisidqi nabiga runtiisa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh salawaatullah ilaahay ammaanyaalkiisa iyo wasalaamu nabadgelyadiisu calayh nabiga korkiisa ahaatee bimaa shay ayuu ku kaaftoomay ra'aa uu arkay washaahadda uu arkay oo mina dalaa'ili daliilyaal ah daliilyaalkaasoo addaallati tusayda calayhi calaa sidqihi nabiga runtiisa bimaa shayuu ku kaaftoomay ra'aa uu dimaam arkay washaahadda uu ka arkay oo mina dalaa'ili deliiliyaal ah deliiliyaalkaasoo addaalati tusayda calayhi calaa sidqihi nabiga runtiisa wa qaala wuxuu yidhi xasaan ibnu haabitna low lam takun fiihi aayaatun mubayinatun kaanat badiihatu ta'tiika bilkhabari wuxuu yidhi low lam takun haddaysan ku sugnaa lahayn fiihi nabiga aayaatun mucjisooyin mubayyinatun oo caddaynayda nabiga nabinimadiisa mucjisooyin hadduusan wada lahayn oo nabiga nabinimadiisa caddaynayda kaanad badiihatuhu aragtidiisa koobaada waxay ahaa laheed ta'tii ka mid kuula timaadda bilkhabari warka nabiga haddaan ilaahay mucjisada soo siin oo hadda nabiga mucjisaad waaweyn aa la siiyey dayaxa inta kala dilaacayuu buurmaka cadna inta uga dhacay cadna inta iqtarabat الsaacatu wanshaqa اlqamaru waa kala dilaac nabiga qur-aankaana la siiyey nabiga salى اllahu calayh wasalam waxaa dhici jirtay biyo yaroo hal qof deeqaan inta gacanta saas u dhex geliyo kun qof inay ka weysaysato oo ay ka cabaan nabiga waxaa dhacayday sal اllahu calayh wasalam madaal badara inta la shiido oo waxar yar la qalo laysku suugeeyey oo layidhi adiga iyo heel iyo hebel imaada uu kun ciidana u soo yeeray oo farajeega dhufayska qodayda markaasuu yidhi idinku cajiinkana duba dherigana dabkaa ka dejinino qof walba weel ugu shuba maraq iyo hilib iyo muufi markaasaa kunkii dhergeelay tageen nabiga marka mucjisaadkiisu waa badnaayeen Ah, mucjizaadkiisu waa badnaayeen ratiya u soo dacwoo jiroo la hadli jira nabiga la hadlay sal اlahu alay waslm geedkii uu khudbada ku akri jiray aa iska booyey markii geed loo sameeyey mimbarka kale ayagoo la maqlayo markaasaa nabigu sida ilmaha loo aamusiyo gacanta korka ka saaro bis bes aamus markaasuu eh, eh, eh, uu leeyahay aamus ah, marka mucjizaadkiisu waa badnaayeen wuxuu leeyahay xasan marka waxaasoo mucjiza haddaanba alla siin wejigiisa marka kooaad aragto aragtida koobaad aa kuu sheegayda inuu rasuul alle yahay runtiisa iyo sidqigiisa aa wejiga ka soo baxa qofka daacada badan runta badan kayrku qalbiga uga jiro wejiga kayrku ka soo baxa laakiin qofku si kasta dadka ha isku tuso markay balaayo ku jirto wejigiis waa weji shareed ayr ka muuqama ayr ka muuqama low lam takun haddaysan ku sugnaan ahayn fiihi nabiga aayaatun mucjisooyin mucjisooyinkaasoo mubayinatun caddaynayda nabiga nabinimadiisa kaanad waxay ahaa laheed badiihatuhu nabiga aragtidiisa koobaad badiihada waxa weeyaan maa taraahu awala mara marka ugu horayda wax aad ka aragto wey aragtida koowaada waxay ahaa laheed taatiika mid kuula timaadda bilkhabari haddana wuxuu soo garab dhigayaa beenaalayaalka ku ugu been badnaa mid ka mid ah iyo in qof kasta iska daa qof caqli lehe caruuruhu ay garan karaan inuu beenaalay musallamatulkadaab nabigoo joogu yidhi nabiyan ah, nabigoo jooga sala allahu calah wasalam uu yidhi nabiyaanahay alla i soo diray anigana waxyigaa igu degaya asna waa ku dega anuma diidan yidhi asaga laakiin qurayshaa loo diray yidhi asaga aniga asaga na looma soo dir anigana qabiilkaygaa la ii dira waxyigaa saas iigu degaayu aayaabaa igu dul socda hala dhegaysto waa akraa qur-aanka asna waa laga dhegaystaa markaasuu qur-aan akri jiri ah, qur-aan shaydaan asaga shaydaan u sheegay uu akri jiri marka iska daa muslimiintee gaalada waxay dhihi jireen waxaas annaga hanaga gadi ah, inaad beenaalata aduguna waa is ogtaha annaguna waa ku ogna keliya waxaa na mideeya moxamed cadaawadiisa laakiin annaga maa hoos iskugu dhigayna ah, inaad beenaalata adma waa is og tahay saasay dhihi jireen iiri amaa musaylama wa amaa gaalkii musaylama ahaa faman shaahadaw qofkii arka min dawilbasaa'iri oqoonyaalka dadka u saaxiibka xaaluu ka mid yahay calima waa ogaana amrahu arrinkiisa qof kastoo arka oo basiira leh basiirada waa oqoonta wa amaa musaylama faman shaahadaw qofkii arka min dawilbasaa'iri dadka oqoonyaalka u saaxiibka xaaluu ka mid yahay calima waa ogaana amrahu arrinkiisa laa maxaalata shaki la'aan biaqwaalihi hadalladiisuu ku ogaanaa hadallada arrakiikati ad adag hadalka qur-aanka nabiga lagu soo dejiyey waa hadal salis ah macaan badan haddaad akhrido aadan ka daalayn haddaad akhrido ka daali maydid ka daali maydid haddaad qur-aanka akhrido waa ku macaansiye kun goor aayadda haddaad ku celido macaanaa kaaga siyaada asna hadalkiisa waa lagu lalaboona marka la akhriyo waxa uu leeyaha waa qur-aanu alla iis waxyooday waaba lagu lalaboona haddii la akhriyo fiiri marka maxaa lagu oqoonsanaa biaqwaalihi hadalladiisa arrakiikati ad adag allatii hadalladaasoo laysad aan ahayn fasiixatan mid fasiixa ah oo cad iyo wa afcaalihi afcaashiisa nabiga waxaa lagu oqoon jiray hadalka macaanka badan oo wanaagga badan iyo afcaasha iyo dhaqanka wanaagsan asagana hadalladiisa ad adag a lagu oqoonsanaa inuu beenaalo yahay iyo afcaal wada faasid ah oo macaasi iyo fujuur iyo faajirnimo tusayda waafcaalihi afcaashiisaa lagu oqoonsanaa musaylama afcaasha hayrilxasanati aan fiicnayn balilqabiixati xun iyo wa qur'aanihi qur'aankiisaa musaylama lagu oqoonsanaa alladii qur'aanka yakhludu uu musaylama ku waari doono bihi qur'aankaa sababtiis fi naari naarta yowma alxasrati maalinta shallaytada waalfadixati maalinta fadixada waxa uu qur-aanka ku sheegay oo ugu noqon doono inuu naarta ku waaro waxaasaa lagu oqoonsaa inuu beenaalay taasaa lagu oqoonsana musaylama wa qur'aanihi qur'aankiisaa lagu oqoonsaa inuu beenaale yahay alladii qur'aanka yakhludu musaylama uu ku waari doono bihi sababtiis fi naari naarta yowma alxasrati maalinta shallaytada waa maalinta qiyaame iyo walfadiixati maalinta fadeexada wa kan badanaa min farqi dhinta u dhaxayda bayna qowlihi tacaala allahu laa إله إلا huwa alxayu اlqayuum لا ta'khuduhu sinatu ولا nawm ilaa aakhirihaa aayaddaas aaqirkeeda laga gaaro iyo wa bayna qowli musaylama musaylama hadalkiisa farqiga u dhaxeeya badana kala fogaa kala fogaa qowlka alle oo nabiga lagu soo dejiyo qur-aanka runtaa ah iyo waxa uu qur-aanka ku sheegaya musaylama oo beenta kala allaahu ilaaha xaqa laa ilaaha midlxaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa asaga maahane alxayu alle waa midka nool oo aan dhimin alqayuum waa midka koonka maamulkiisa u taagan laa ta'khuduhu ma qabato sinatu lulmu ama gamaanyo walaa nawmun hurdana ilaahay ma qabato aayaadkaas oo marka la akriyo macnahooda buuraha ka waawan yahay iyo waxa musallama ku hadloo yidhi allah ii sheegay kala foga kala foga iyo wa bayna qowli musaylama qabaxahu llaahu ilaahay ha xumeeya musaylama wa lacanahu naclad allaa ku rido waa kana wuxuu qur'aanka ku sheegay wuxuu yidhi aayaddan alla ii soo waxyooday yaa difdau rahay bintu difdaayni oo labada rah iska dhashayay naqii jiiqjiiqlee kan badanaa taniqiina intaad jiiqjiiqlaydo lal maaca biyaha tukadiriina carow iyo wasaq kama dhigi kartid wala shaariba qofka cabaayana tamnacina uma diidi kartid aayaddaasaa lagu soo dejiyo oo alla igu soo dejiyo bal fiiri caruuruhu waa fahmaayaan naan waxaan alla dhihin rahda labada rood iska dhasheenay biyahaasaad ka dhex qaylidaa dadka cabaayana uma diidi kartid biyahana wasaq kama dhigi kartid waa intaas wax macnaa male waa hadalaan neh lahayn soo ma jeedin waxaasuu yidhi alla igu soo dejiye been badana nacladu kugu dhacdo wuxuu yidhi yaa difdacu rahey bintu difdacayni oo labada rood iska dhaleen naqii jiiqjiiqlayu kan badanaa taniqiina intaad jiiqjiiqlaydo lalmaa'a biyaha tannaciina lalmaa'a biyaha tukadiriina calow kama dhigi kartid ma wasaqay kartid wey wala shaariba qofka cabayana tannaciina uma diidi kartid iyo wa qowlihi musaylamo hadalkii uu yidhi qabaxahu llahu allaha xumeeyo uu yidhi laqad ancama allaahu alla waa u nimceeyey cala alxubla gabadha uurka leh id waqtigii u nimceeyey akhraja uu ka soo bixiyey minhaa gabar uur leh nasamata naf naftaasoo tascaa socsoconayda bayna sifaaqin caloosha maqaarkeeda iyo waxashaa xiidma ah. wuxuu yidhi ilaahay gabar uurle waa u nimceeyey maxaa yaele alla wuxuu ka soo bixiyey naf xiidmaha iyo caloosha maqaarkeeda dhex socota aayaddaasna waa laygu soo dejiyey waxaasu aayad ku sheega laqad ancama allaahu alla waa u nimceeyey uu yidhi cala alxubla gabadha uurka leh id waqtii u nimceeyey akhraja uu ka soo bixiyey minhaa gabadha nasanatan naf naftoo tasca socayda bayna sifaaqin sifaaqa waxaa la yidhaahdaa aljildu baain alladii yelii sawaad albaطn jir maqaarka qolofkan kore oo calooshu ku dhex jirto qolofka meesha ugu hoosayda aa la yidhaahdaa maqaarkaasaa waxaa la yidhaahdaa sifaaq qofka qolofkiisaan koreo saabkan kore saabkan meesha u hoosayda aa la yidhahdaa sifaaq marka wuxuu idhi sifaaqaas iyo xiidmahay dhex soconaya xashaaguna waa xiidmaha ama midhicirada iyo wa qowli musallamo qowlkiisii khalladahu laahu musallamo allaha ku waariyo fii naari jahannama ee wuxuu yidhi waqad facala alla waaba yeelaye naar waa ku waaraya iyo wa qowli musallamo qowlkiisii khalladahu laahu allaha ku waariyo fii naari jahannama waqad facala alla waaba yeelaye wuxuu yidhi alfiilu wamaa adraaka malfiil maroodi maxaa hadda ku ogey siyur maroodi wuxuu yahay ah, alfiilu wamaa adraaka malfiil maroodi u yidhi maxaa ku ogeysiiyey maroodi wuxuu yahay low khurduumun dawiilun san dheeruu leeyahay maroodigu ah, aayaddaas alagu soo dejiyo bal ah, fiil carruur hadaaqayda maahane xataa qof weyn mu ku hadla iska daa khaaliqu samaawaati waalardi soo ma jeeda iyo wa qowlihi musaylamo qowlkiisii waa qur-aankii musaylamo waxaan qur-aankii musaylamo weyn abcadahu llaahu ilaahay ha ka fogeeye musaylamo can raxmatii naxariistiisa wuxuu yidhi alla aayaddan igu soo dejiyey waalcaajinaati cajna waalkhaabisaati khabza wallaaqimaati laqma ihaalatan wasamna ina qurayshan qowmun wuxuu jilaa wuxuu rabi lahaa inuu keeno aayad u eg wاlcaadiyaati dabxa falmuuriyaati qadxa oo aayad walbaaba macno weyn sheegaya markaas wuxuu yidhi allah wuxuu gu soo dejiyey wاlcaajinaati gabdhaha cajiinka qasa cajnan cajiin qasid wاlkhaabizaati gabdhaha duba muufaha khabsan muufa dubid wاllaaqimaati gabdhaha laqlaqa laqman liqid ihaaratan xayr iyo wasamnan subag hadhow muufii ku cuna inna qurayshan quraysh qoomun weeye yactaduuna xadgudbaayo intaasun oo yidhi qur-aankaasaa laygu soo dejiye qur-aankaas aa laygu soo dejiyey gabdhaha cajiinka qasa oo muufaha duba oo kadibna xayr iyo subagga ku cuna waa intaas hmm. waa waxaas fiiri inna lilaahi alika kaas min alkhuraafaat khuraafaadkiiu ka mid yahay iyo walhadayaan durqubaankii hadayaan waxa laha qofka maaragta waalan oo iska hadla oon hadalkiisu macnaha lahayn iska leh oo aan wax la hadlaya la erag aa ladha hadayaan waa hadalaan wax macnaa iyo wax miisaana ku soco daalika kaasu min alkhuraafaat khuraafaadkiiu ka mid yahay iyo walhadayaani durqubaankii ama iska daldalankii alladii kaasoo ya'nafu ay ka santaagayaan asibyaanu caruuraha caruuruhu waa ka santaagayaan alladii khuraafaadkaasoo ya'nafu ay ka santaagayaan asibyaanu caruuraha an yalfaduu bihaa inay ku hadlaan ilaa calaa weji sukhriya inay si jeesjeesa ugu hadlaan maahane waxaas daranuu yidhi iyagoo le maahane ayagoo ku raaxaysa ay ku hadli maayan carruurta ilaa calaa weji sukhriya qaab jeesjeesa inay ugu hadlaan maahane iyo walistihzaa'i jeesjees walihaadaa sidaas daraaddeed arqama allaahu alla waa dulleeyey anfahu musaylama sankiisa alla waa dulleey walihaadaa sidaas daraaddeed arqama allaahu alla waa dulleeyey anfahu musaylama sankiisa wa shariba wuuna cabay yowma xadiiqati almowd beertii geerida maalinteeda xadfow geeridiisuu cabay waxa weeye markii dambe derbi unta isku wareejiyey uu afartan kun oo ciidana ku aruursaday ah, oo dagaalyahanadii tolkiis ahaa markaasaa derbiyada looga daatay markaasaa halkii lagu gowracay isaga iyo afartankii kun ah, tolkiisna ayagoo yaacayo baxsad ah ay u galeen abubakar asidiiq ah, marka ilaahii weyna dulligii waa dhadhansiiyey waxna kama harin nebi maxamedna sal اlahu alيه waslm carab iyo cajabi waxa gaala adduunka joogantay soo bahaystaan isagoo saddex kun haysta ay iyagoo dullaysan ka tegi jiray maxaa yeelay rabbi u nusraynay rabbi u nusraynay u gargaaraya walihaadaa saas darteeda arqamallahu alla waa dulleeyey anfow musaylama sankiisa wa shariba yowma xadiiqati lmowt xadfow geeridiisii wa muziqa waa la googooyey shamluhu kurankiisii wa muziqa waa la googooyey shamluhu kurankiisii wa lacanahu nacladay sax buu saaxiibbadiisi iyo ahlu ehelkiisi ay yidhahdeen god alle kugu rido goduu nagu rido ah, saaxiibbadiisii iyo eheladiisii aan lacnaday waqadimuu way u soo galeen cala sidiiqi abubakaru sidiiq taa'ibiina xaale ay yihiin kuwa toobad keenay wa jaa'uu waa yimaadeen fii diin illaahi diinka alleh raaqibiina xaalayihin kuwii jecel wa jaa'uu waa yimaadeen raaqibiina xaalayihin kuwa jecel fii diin illaahi diinka alleh fasa'alahum wuu weydiiyey asidiiqu abubakar sidiiq khaliifatu rasuulilaah rasuulka ilaahay khaliifihiisii ah fasa'alahum tolkiisii wuxuu weydiiyey asidiiqu abubakar sidiiq khaliifatu rasuul rasuulka khaliifadiisii salawaatullaahi wasalaamu calayh wa radiya canhu ilaahay ammaanyaalkiisii salaamtiisu calayhi nebiga korkiisa ahaadeen wa radiya ilaahayna raadiya ka noqda canhu abubakar wuxuu weydiiyey markay yimaadeen an yaqra'uu inay ku akhriyaan calayhi abubakar korkiisa shay-an wax oo min qur'aani musaylama musaylama qur-aankiisii ka mida lacanahullah markay yimaadeen uu yidhi qur-aankii musaylama bal igu dul akhriye markaasay yidhahan war wax la akhri karo waxaas maayna naga da abubakarow waxaas wax daran oo wax laga xishoobo ahay ahaayeene abubakarow naga da ma dhacay buy muslimiintow dhegaysta wuxuu rabaa muslimiintu inay ku farxaan wax ay haystaan oy ogaadaan been iyo waxyi alle inaysan isku ekayn ah, markaasuu maya waa akrayda waa inaad igu dul ari warnagada wuxuu wax la akri kara ma wax lagu lalabano ciyaal hadaaqaya warkoodu waa ka liitaan w ee nagada abubakar us maya maya waa akhraydaan akhriya wuxuu rabaa muslimiintu inay nimcaday haystaan kartaan oo ilaahay uga shukriyaan ah, oo ay maqlaan wuxuu weydiiyey inay akriyaan fas'ala wuxuu weydiiyey hum qoomkiisii asidiiqu khaliifatu rasuul rasuulka khaliifadiisii salawaatullahi ilah ammaanyaalkiisa wasalaamu ilaahi nabadgelyadiisu alayhi rasuulka korkiisa ahaato wa radiya ilaahayna raadee ka noqdo canhu abubakar wuxuu weydiiyey an yaqra'u inay ku dul akhriyaan calayhi abubakar korkiisa shay-an wax oo min qur'aani musallama musallama qur kamida ka mida lacanahu llah musallama lacnadee fasa'aluu way weyddiisteen qoomkii hu abubakar an yucfiyahu inuu ka cafiyo min daalik war arrintaas naga cafiye naga da wax daran way wax la akri kara maaha ilaa labadoodii qur-aan meeshaas ma ooline faabaa waa ka diiday abubakar calayhim korkooda ilaa an yaqra'uu inay aqriyaan un maahane shay-an wax oo minhu qur-aankii musallamo ka mida liyasmaca si ay u maqlaan hu qur'aanka musallamaa man qofkii lam yasmacu aan maqlin min annaasi dadka xaalu ka mid yahay muxuu uga dalbaday dadka aan ogayne maqlay inay horta arkaan oy dhegaystaan oo ay ogaadaan nimcada ay haystaan kalaamka alle qiimihiisa ay ogaadaan liyasmaca inuu maqlo darteed uu uga dalbaday hu qur'aanka musaylama man qofkii lam yasmacu aan maqlin min annaasi dadka xaalu ka mid yahay oo fa yacrifu dadku markaas ay gartaan fadla ma shay fadligiisa iyo dheeraadkiisa hum dadku muslimiintaa calayhi korkiisa ay ku sugan yihiin oo min alhuda hanuun ah waalcilmi cilmi ah. oo fa yacrifuu dadka muslimiinta oo ay gartaan fadla maa shay dheeraadkiisa hum mu'miniintu calayhi ay ku sugan yihiin oo min alhuda hanuun ah waalcilmi cilmi ah faqara'uu qoomkii musaylama waa ku dul akhriyeen calayhi abubakar min haadaa kan alladii kii dakarna waan soo sheegnay wixii darnaan halkan ku soo sheegnay waxaasay akhriyeen oo yidhahdeen sidaasuu dhihi jir waxaasay akhriyeen faqara'uu qoomkii waa ku dul akhriyeen calayhi abubakar min haada aladii midkaan dakarnaa aan soo sheegnay iyo wa ashbaahihi waxyaalo la mid ah falammaa faraquu markay ka faaruqeen qaala lahum wuxuu ku yidhi asidiiqu abubakar sidiiq radia allaahu wayxakum waar hoogooyin ayna kaana yudhabu bicuquulikum halkaa caqligiinna lala aado waxaas inta laydinku dul akriyo saad u dhegaysateen ah. wayxakum waar hoogooyin ayna kaana yudhabu cuquulukum ayna xaggee kaana uu ahaa yudhabu in lala aado bicuquulikum caqliyaalkiinna wallaahi ilaahan ku dhaartu yidhi abubakar ina haadaa waxaas lam yakhruj inuusan ka iman min ilin allah xaggiisa wallaahan waxaas ilaahay xaggiisa ka iman ah, min ilin ay min allaahi wy ah, wallaahan waxaas allah xaggiisa ka iman wadakaruu waxay sheegeen anna camar ibni caas camar ibni caas markii dambe waa islaam cabdullaahi ibni camar ibni caas aabbiis weeye wadakaruu waxay sheegeen anna camar ibni caas camar ibni caas wafada wafdiniduu ugu tegay calaa musaylama camar ibni caas waa qurayshi ah, markaas kanuna w reer banu xaniifa weeye musaylama isku qabiil maa laakiin waa saaxiibo marka camarna markaas nabiga ma rumayn oo nabiga cadowa ku yidhi musaylamana hadde waaba cadowgii weynaayoo nabinimuba sheegana musaylama wafdi ahaan ugu tegey camar ibni caas marka camarna nin caaqila oo indheergada garab u ahaa saasuu ahaa wafada wafdinimuu ugu tegay calaa musaylama wa kaana wuxuuna ahaa camar sadiiqan lahu saaxiibkiisu ahaa filjaahiliyati gaalnimadii intaysan islaamin musaylama maba islaamine markii dambe laakiin camara islaamay filjaahiliyati gaalnimada dhexdeeday saaxiib ku ahaayeen wa kaana camarna wuxuu ahaa lam yuslim mid aan islaamin bacdu markaas ka hor wuxuu ku yidhi low camar musaylama musaylama markuu yimid wuxuu ku yidhi musaylama loo tegey wayxaka warliibaani yaa camru camarow maadaa unsila maxaa lagu soo dejiyey calaa saaxibikum macnaha maad camar iyo waxaa isku qabiila nabiga sala allahu calay wasalam oo qoraysh isla ah markaasuu yidhi maxaa lagu soo dejiyey saaxiibkiin wuxuu la jeedaa rasuulka ilaahay sala allahu calah wasalam yacni wuxuu u jeedaa rasuulallahi sala allahu calay wasalam fii haadii lmuddati muddadan maxaa lagu soo dejiyey faqaala camara wuxuu yidhi camarna markaas muslim maaha laakiin haddee qaraabadiisiiya qur-aanka akhrayda waa uu maqlaa marka wuxuu yidhi laqad samictu waxaan maqlay asxaabahu saaxiibadiis yaqra'uuna xaalay aqrinayaan suuratan cadiimatan suurad weyn fiiri isagoon rumaynuu leeya waa suurad weyn ah, mana rumaysna markaas suurad weyn suuradaasoo cadiimata weyn suuradoo qasidatan gaaban waa suurad lafdigeedu gaaban yahay laakiin macnaheedu culus yahay ayagoo akhraayan maqlayo faqaala wuxuu idhi musaylama wamaa hiya maxayta faqaala wuxuu idhi walcasr inna alinsaana lafii khusr ilaahay baa yidhi casirkan ku dhaartay ee insaan dhammaantiis kasaaruu ku sugan yahay ilaa dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay ee wanaagga isku sheega xaqana ku sabra maahan wuxuu yidhi waa suurad yar laakiin macno weyn ilaa aakhiri suura fafakara waa fakeray musaylama saacatan cabaaru inta meel fadhiisto meeshii uu fakeray musaylama waa fakeray cabaar ayuu fakeray fafakara wuu fakeray musaylama saacatan uma qaala wuxuu yidhi wa ana anigana qad unzila calaya waxaa laygu soo dejiyey milu qur-aankaasoo kale anba laygu soo dejiyey amba qur-aankaasoo kalea laygu soo dejiye faqaala amara wuxuu yidhi huwa oo muxuu adiga lagugu soo dejiye faqaala musaylama wuxuu yidhi wabru yaa wabru wabarow waa bahal yar bahal oo bisadda u eg ama mukulaasha innamaa anta udunaani wasadrun adiga laba dhegood iyo xabadaad wasaa'iruka xaqrun naqrun intaada kalena qiimo ma leh aayaddaasana lagu soo dejiyo wabarow laba dhegood iyo xabadaata intaada kale qiimo male aayaddaasaa lagu soo dejiyo yaa wabru wabarow yaa wabru wabarow inamaa wax kalenan anta adiga udunaan laba dhegoodata iyo wasadrun xabad wasaa'iruka intaada kale xaqrun naqrun macnaha xaqiir waa mid liita wey saas markaasu wixii uu akhriyayba inuu ka rumaystuu fiirina markaasuu yidhi kayfa talaya camr camarow saad u aragta suuraddayda suuraddan aniga laygu soo dejiyey camarow say kulata fa qaala lahu camara wuxuu ku yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaaranaa innaka adiga musallamaa la taclamu waad og tahay annii aniga camara aclamu inaan ku ogahay annaka adiga tagdib inaad been sheegay wallaahi waa i ogtahay inaan ku ogahay inaad beenaaleta mana hoos igu dhigto iiri waa nin gaal ah oo weliba saaxiibkiisaa saas u fahma kawar marka ma isku ekaa karaan maya ma isku ekaa karaan wuxuu yidhi faydaa kaana hadduu yahay haadaa hadalkaanu min mushrikin nin gaala mid xaggiisa ka yimid fii xaali shirki xaaladuu shirkiga ku sugnaa lam yashtabih iskagama ekaan calayhi nin gaal ah xaali muxamedin nabi moxamed xaalkiisa sala allahu calayhi wasalam iyo wa sidqu nabiga runtiisa iyo waxaalu musaylama musaylama xaalkiisa lacanahu lah allaha lacnadee iyo wakadibuhu beentiisa fa kayfa biulilbasaa'iri waa nuha fa kayfa sidee xaalku noqon biulilbasaa'iri dadka aragyaalka u saaxiibka iyo wa nuha caqliyaalka wa asxaabi alcuquuli dadka caqliyaalka u saaxiibkaa caqliyaalka assaliimati nabadgalay oo caafimaadka qabta caqliyaalka asaliimati ee caafimaadka qabta caqliyaalka almustaqiimati toosan wاlxija iyo caqliga nadiifka xijuu waa caqliga wallahu subxaanaه wa taعala aclam wslى اllah وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed